waciid hadda laba isnaadoo toosan waay laakiin labadooda inay ka maqleen calaa sabiil mithaal masal haddaa soo qaatid nin taabici ahoo daciifa ah, jaabir aljucfi iska dhig yay ka wariyeen can inabiy sala allahu alayh wasalam haddii liilaa war saciidow yaad ka maqashay jaabir saalimow yaad ka maqashay maalan jaabir oo kale yidhaha calaa sabiil mithaal weyaa saalim iyo saciid jaabir ka wari maayaane marka waxaa weeyaan labadii noo muuqatay laba kala fog inay yihiin yaa dhici karta markii lawada magacaabo inay hal meel isaga soo dhaca sidaa daraaddeeda waxaa la leeyahay weli tuhmadii waa taagan tahay shuruud kastaba ha laga hele wa ana bacda almunqaicaati kuwa asaaniidda gogo aan qaarkeed wa in waafaqahu mursalu miluhu mursal kaloo asaga lamid haba waafaqee faqad yaxtamilu waxaa suuragal eh an yakuuna makrajuhaa meesha ay ka soo wada baxeen waaxidan inuu yahay min xayثu low sumiya haddii ninkaas ay wax ka wariyeen la magacaabo lam yuqbal aan laga aqbalayn wa ana qowla bacdi asxaabi الnabiy asxaabta nebiga qowlkeeda qaarkeeda mursalkii wixii lagu qawiyeynay baa haddana gadaal loo duraya gadaal baa loogu laabta waxaa la yidhi wa ana qowla bacdi asxaabi الnabiy nabiga asxaabtiisa qaarkood qowlkooda idaa qaala bira'yihi ra'yigiisa hadduu ka yidhaahdo low waafaqahu mursal hadduu waafaqo yadullu waxau tusinayaa calaa sixati makraji اlxadiidi xadiidka makrajkiisa inuu saxiix yahay dilaalatan buu tusinayaa tusid qawiyatan idaa nudira fiiha haddii si fiican loo fiiriyo ayb taas waa sida hore lasoo sheegay waay laakiin wayumkinu waxaa suuragale an yakuuna inuu yahay inamaa qalita bihi ninkaas mursilka inuu gafay xiina samica markuu maqlay qowla bacdi asxaabi nabiyi nabiga asxaabtiisa qowlkiisa yuwaafiquhu waafaqay waxaa dhici karta buu leeyahay haddaan mursalka u helno nin saxaabi qowlkiisi oo muqtadiisa ka jawaaba haddaan u helno waa qawi baan soo niri laakiin waxaa dhici karto ninkan mursilka ah ee xadiidka irsaalka ku sameeyey inuu markii horeba qowlku saxaabi keli ou maqlay ee ayaan markii la joogayn haddana xadiid nebiga ay la noqotay oo xadiidkii mursal anuu haysanay asalkiisiba qowlkan saxaabigana laga soo qaadayba taasaa dhici karto oo marka annagana aan niriyey qowlkii saxaabigahay mursalka hadday iswaafaqaan waa isqawiyeynayaan waxaaba dhici karta in mursalkaa naftigiisa asalkiisa qowlka saxaabiga laga keenay ee ninkaan uu malay qowlkan saxaabiga hadalkii nebiga uu kaga darsamay saasaaba dhici karta marka wuxuu leeyahay ilal aan mursalka wax qaweyna haba loo helo laakiin tuhmadii iyo dhibkii waa taagan yahay wa ana qowla bacdi asxaabi الnabiy idaa qaala haddii uu yidhaahdo bira'yi low waafaqahu hadduu mursilkii waafaqo yadullu waa tusinaya calaa sixati makraji اlxadiidi dilaalatan qawiyatan buu tusinaya idaa nudira fiiha oo sidan soo sheegnay wayumkinu waxaa suuragale an yakuuna ninkii xadiidkii mursalka warinaya inamaa qalita bihi inuu gafaa dhici karto xiina samica markuu maqlay qowla bacdi asxaabi nabiy sala allahu alayh wasalam yuwaafiqu inuu waafaqayo oo hadal nebiga uu ka dhigay wayaxtamilu waxaa suuragale haddane ou macnaha ixtimaali karaa midla haada midkaan oo kale fii man waafaqahu ninkuu waafaqay min bacdi alfuqahaa yani an yuftii bihi cawaamu ahli lcilmi meesheedii waayo wayaxtamilu milu haada haddii faacil laga dhigana waa iska dhici karta wayaxtamilu milu haada midkaan oo kalena waa suuragal fii man xadiidkii mursalka ahay shaksigii wareebay ku suuragal tahay shaksigoo waafaqahu la waafaqay min bacdi اfuqahaa waxaa dhici karta buu leeyahay xadiidka mursalka ah inay asalkiisiiba qowlu fuqahaa iska ahayd oon annaga mursal u haysano ninkaana tuhmadii qowlkii fuqahada inuu maqlo xadiid nebiga alayh salatu salaam u maleeyey marka xadiidka mursalka ah xataa waa la aqbalaa markaan leenahay dhibaatooyinkaasaa ka taagan buu leeyahay fa amaa man bacda kibaari taabiciina taabiciinta kuwooda waaweyn wixii ka dambeey aladiina kuwaasoo kahurat ay badatay mushaahadatuhum aragtinadooda libacdi asxaabi rasuulillaahi ay badiyaan aragtinadooda ay badis aladiina kibaaru taabiciintoo kahurad mushaahadatu ayaga badi aragtinadooda ay badatay libacdi asxaabi rasuulillaahi falaa aclamu ma ogi minhum ayagaas waaxidan ma ogi yuqbalu mursalu mursalkiisa la aqbalayo warka ma hayo buy waxa la isku diidan yahay murunka ay ka taagan tahay waa kibaaru taabiciinka uu leeyahay laakiin wixii kibaaru taabiciin ka sokeeyo sikaaru taabiciinta ah xadiidkooda wax aqbalayo mursalka ah maba ogi buu leeyahay wax aqbalaya maba jiraanbo imaam shaafici saasuu sheegtay laakiin dadaa jira aan kala qaadaynin jamiicu maa arsalahu taabiciyu sagiiran kaana aw kabiiran yuqbalu dad saas ahaa jiraan oo aan kala qaadayn laakiin imaamu shaafici baa wuxuu leeyahay haddiiba sikaaru taabiciin uu ka mid yahay falaa aclamu minhu min haaulaa'i sikaar waaxida ma ogi min ahli lcilmi yaqbalu mursalah nin mursalkiisa aqbalaya war u mahaayo buuri liumuurin baan loo aqbalaynin buuri axaduhaa umuurta midkooda annahum ayaga ashaddu yani adkaan badan tajawusan banaysasho fii man yarwuuna canhu ninkay ka warinayaan waa iska banaysa badiin macnaha dadka siqaari taabiciinta ah sida badan u dadaali maayaan ninkaan aad wax ka warinayso nin saxaabi miya nin daciifa miya taabici miya iqa miya sida badan inaynu u dadaalaynaa dhici karto taas hadday timaado waxay daliil u tahay inaan laga aqbalaynin bau leeyahay wاlaakharu midka kale anahum ayaga yuujadu calayhim waxaa laga helayaa addalaa'ilu tusaalayaalo fii maa arsaluu waxay direen bidacfi makhrajihi markii la raad raadiyey wax allaale waxay irsaal ku sameeyeen markii la raadiyay ina daciif yihiinaa laga helay buu leeyahay wاlaakharu midka saddexaadne kahratu lixaalati ixaaladoodaa badan yani isku warwareejintooda ixaalo waxaa la yidhaahdaa taabicigaa sigaarka ah taabici kaloo ka warinaa taabici kaloo ka warinaya taabici kale markaasu can الصaxaaba can الnabiy sal الlahu alيه wasalam ixaalada waxaa la rabay maadaama taabici uu yahay can الnabiy sal الlahu alيه wasalam ama can axadi الصaxaaba inuu hore ka yihaahdo taabici hadduu yahay can bacdi الصaxaaba can الnabiy inuu ka wariyaa la rabay laakiin dadka sikaari taabiciinta maadaama saxaabadii badigood ayna haleelin riwaayaadkooda badigood taabiciin kale ka warinayaan marka kahratu lixaala bimacnaa kahratu riwaayati taabici sagiir can milihi can milihi an can bacdi saxaaba can اnabiy sala allahu alayh wasalam intaanoo dhanna waxay u baahan yihiin markaan in la ogaado inay cuduul yihiin in kale in la ogaado marka musanifku wuxuu leeyahay liumuurin aan lagu aqbalaynin axaduhaa anahum shikaaru taabiciintii ashaddu aygaa darnaan badan tajawusan bannaysasho fii man yarwuuna canhu cidda ay ka warinayaan inay iskaga fududaystaan iska fududaystaan ay ku badan yihin tajawuska saas waa inay iska fududaystaan ay u badan yihiin waalaakharu midka kalena annahum ayaga yuujadu calayhim waxaa laga helayaa addalaa'ilu tusaalayaalo fii maa arsaluu waxay irsaal ku sameeyeena waxaa laga helay bidacfi makhraji meesha ay ka wariyeen markii la raad raadiyey isnaadkaas inuusan xariirin isnaad mutasil oo rijaal in laga helayni oo hiqaad ah ayaa laga helay walaakharu midka kalena karat lixaalati ixaaladooda inay badan tahay oo nin taabicigaa siqaarka oo saxaabi hore ugu warina waa yar ee waxa weeyaan ixaala wuxuu kugu wareejinaa nin kaloo asiga lamid oo taabicia ah. taabicigaas waxaa sii badan taabici kale taabicigaasaa saxaabi ka warna saxaabiga can nebi sala allahu alayh wasalam marka waxaa badan in isnaadka iska daba wareegto marka hadday saas tahay kaana amkana lilwahmi wa dacfi man man yuqbilu canhu man eh, yuqbalu canhu dheh marka faidaa kaana alamru kadalika iska soo qadar haddii amarka saas uu yahay kaana wuxuu ahaadaa amkana lilkhabar lilwahmi dheh amkana macnaha waxaa suuragal noqonayo lilwahmi liwuquuci lwahmi wahmi inuu dhacaya aada u suuragalayo iyo wa dacfi man shaksi daciifnimadiisa yuqbalu canhu ama yaqbalu canhu can dalika almursili ka aqbalay ama wa dacfi man shaksi daciifnimadiisa yuqbalu canhu asiga laga aqbalay oo mursalka midka meesha ka maqan ah yaa badnaa kara buu ku yidhi marka yacni wuxuu leeyahay haddii arrintaas jirto ixtimaalaadka saddexda waxay aada u dadejinayaan ninkan wax allaale wuxuu irsaal ku sameeyey inuu wahmi badan oo ku dhex jiro yani kaana amkana lilwahmi waxaa weeyaan midda dambay u taalla saddexdii ma ah faidaa kaurat اlixaalatu haddii wax laysku warwareejiyo kaana amkana lilwahmi wahmiga markaasuu aad u suurageli karaa waxaa la yidhahdaa isnaadka kulamaa طaala اlisnaad kulamaa kaana akara اxtimaala liwuquuci اlkhaطأ haddii isnaadka ou gaabtane khaطأ ixtimaalkiisa waa yaraanaya marka faidaa kaurat alixaalatu in laysku warwareejiye hadday badato kaana amkana waxaa aada u suuragalaya lilwahmi liwuquuci lwahmi iyo wa man shaksi daciifnimadiisa yuqbalu canhu asiga laga aqbalay mursalkaas oo dadkaas maadaama uu ku wareejinayo yaa badnaanaysa buuri ayb musanifka hadalkasii wat wuxuu leeyahay waqad khabartu waxaan aniga jarabay oon ogaaday bacdu man khabartu dadkan ogaaday qaarkiis oo min ahlilcilmi ka mid ee eh, markaan aada u fiirfiiriyey fa ra'aytuhum waxaan ogaaday buydoon helay utuu in looga yimiday min khaslatin khaslad iyo wadidihaa mid ka soo horjeedo markaan arkay buu yidhi dadka culammada markaan u fiirsaday oo dadka taqciidi alqawaacid sameeyo hal khaslad iyo khasladaas midii ka hor imaanaysay ay wada qaadanayaana dhibaato ku noqotay buuri markaan u fiirsaday meesha dhibaatada ka imaanayso qabuulu lkhaslati wa diddiha khasladii ama shaygiia wax lagu ogaanaya asii ka soo horjeedana waa la aqbalaya marka mutadaadaan wax ma isu noqon kareen waqad khabartu waxaan aan ogaaday buu yihi musanifka bacda man khabartu dadkaan ogaaday qaarkooda min ahlikami min ahlicilmi fa ra'aytuhum waan arkay buu yihi utuu in looga yimiday min khaslatin khaslad qaadashadeeda iyo wadidihaa khasladaas wixii kasoo horjeeday qaateen ra'aytu rajula baan arkay buu yihi nin ayaga ka mid eh yaqnacu ku qancaya biyasiiri lcilmi cilmigii in midiisa yar oo wa yuriidu doonaya anlaa yakuuna inuusan ahaanin mustafiidan mid ka faa'iidaysto cilmigii ilaa min jihatin jiha mooye qad yatrukuhu ou ka tagaayo min milihaa jihada mid lamid eh aw arjaxa aw biarjaxa midkaa raajixsan fayakuunu waxau ahaanayaa min ahli الtaqsiiri fi اlcilmi cilmiga dadka ku gabood falo si xun u sameeya noqonay nin baad arkaysaa buu yidhi cilmi buu baranaya markaasaa waxaa weeyaan hal meelow ku ekaanaya aniga meesha tan ma dhaafaani buu leeyahy maalan wuxuu leeyahay maalan eh, aniga tafsiirka iyo xadiidka keligood aqwaal alfuqahaa iyo usuul iyo waxaas ma fiirinaya buu leeyahay baynamaa wuxuu ka tegay iyo wuxuu qaatay aada fiirisin waa isku midoo kulligood hal maslaxay isku yihiin cilmigii qaarkiisou qaatay qaarkii kalena waa ka tegay marka wuxuu noqonayaa nin muqasir ah oo cilmigii sidee ugu habboonay oo loo qaadan lahay aan u qaadanin haddaad tiraa aniga naxwo iyo balaaqo iyo sarfi iyo aniga ima quseeyaan maraba haddaad tiraahda oo tiraahda xadiidkii qur-aankii sunnadii keligooda igu filan inaad ayaga ihtimaamsi waa loo baahan yahay laakiin culumtii ku saacidi laheyd inaad ayaga fahamtid aad ka tagta marka takuunu muqasiran fii alabi alcilmi macnihii saasay noqonaysa marka dhibaatada aan ka arkay dadaan arkay buu ri meel iskaga qabsaday oo aan dhaafayno dhahay aniga intaanma soo dhaafay laakiin ninka markuu muqadimaadka cilmiga uu qayb kasta wax ka barto ceeb ma laha markaan cilmi gaara inuu ku takhasuso cilmada eh, oo muslimiintana u faa'iideeyo cilmigaas uu si fiican itqaan ugu sameeyo waa fiicanta laakiin niman naxwo aqoonin ama sarfi aan aqoonin ama qawaacidii usuulka aan waxba ka garanayn haduuraa tafsiir ilaahay baan dad u akrinaya aad bay u adag tahay yani naxnu nashkuruhu inuu kitaabka ilaahay baan jecl oon akrina inuu yihahdo waa fiican tahay laakiin shay kasta waxaa waaye meel loogu yimaaday leedahay marka waxaa la rabaa inaad muqadimaadkii adiga aad samaysid waa loo baahan yahay ra'aytu rajula baan arkay buuri yaqnacu biyasiir اcilmi cilmi midkiisa yar ku qancay inta maba dhaafayo wayuriidu waxau doonayaa an laa yakuuna inuusan ahayn mustafiidan mid faa'iidaysta ilaa min jihati hal jiha keligoodu cilmi ka badanaya qad yatruku inuu ka tagaa la arkaa min milihaa jihadaas mid lamide eh, aw arjaxa biarjaxa mid ka raajixsan fayakuunu waxau ahaanayaa min ahli taksiiri fi lcilmi cilmiga dadka ku gaboodfalay oo sidii ugu habboonaan u qaadan wa ra'aytu waxaan arkay buu yidhi man caaba nin ceebay baan arkay haadihi sabiila jidadkan aw haadihi subula jidadkan ah oo waraqiba jeclaaday fi tawasuci fi lcilmi cilmiga in lagu waasacsado wax badan la maqlo man dacaahu dalika maa dacaahu manta sida asalka aad taqacu eh, cala alcaaqili baa la yihahda laakin axyaana tustacmalu ligayr alcaaqili oo macaanidii ka mid ah fa man yamshi calaa baطnih wa man yamshi calaa rijlayn wa minhum man yamshi calaa arbac wax afar lugood ku socona caqlile ma leh minhum man man aa laga cabiray yamshi calaa badnihi waa masas iyo wax lamida ah, calooshooday ku socdaan caqli malah manaan laga cabiray marka man axyaana tustacmalu ligayri اlcaaqili kamaa ana maa tustacmalu lilacaaqili oo fankixuu maa taaba lakum min annisaa ilaahay ou yidhi marka wuxuu leeyahay wara'aytu waxaan arkay man caaba hadihi sabiila jidkaan ayada ninka ceebay oo yidhi war ninkaan oo meeshaan keli cilmigan ka barana dhahay nin fiican ma ah oo waraqiba jeclaaday fi tawasuci fi lcilmi cilmiga in lagu waasacsado wax kasta la barto man dacaahu maa dacaahu wax u yeeray baan arkay maa dacaahu daalika midkaas ilaa ugu yeero u jiiday ila alqabuuli inuu ka aqbalo canman shaksi ou ka aqbalo low amsaka hadduu ka aamusi laha ka afqabsanayo can ilqabuuli canhu in wax laga aqbalo kaana khayran lahu ninaan waxaan arkay buu yihi cilmi badsasho raadinteeda kullu maa habba wadabba iyou soo qaadanaya ninkaan daciif waa ma dhahayo ninkaan hiqa waa ma dhahayo ninkaan xadiid wuu yaqaanaa ma dhahayo yarwi canhu kula man habba wadabba طalaban litawasuci fi اlcilmi ayna ceeb kaluu meeshaas ka helay buuri tawasuci oo biduuni ay diraayana lama rabo altaqacuru fii makaanin mucayana lama rabo marka qofki inuu wax barta calaa basiira wa ra'aytu waxaan arkay man caaba haadihi sabiila ninkii jidkaana ceebeeyey oo waraqiba jeclaaday fi tawasuci fi lcilmi cilmiga in la waasacsado aada loo barto maa dacaahu daali man dacaahu maa dacaahu daalika midkaas intuu kaga jiiday macnaha ugu yeeray ila alqabuuli inuu ka aqbalo kaas awgeed cilmi raasasho awgeeda wuxuu ku jiidow gaarsiiyey ila alaqbuuli qabuuli inuu ka aqbalo canman shaksi low amsaka hadduu ka aamusi lahay can ilqabuuli canhu in asiga wax laga aqbalo kaana khayran lahu saasaa u fiicnaan leh wara'aytu waxaan arkay buuri imaamu shaafici algaflata ilowga badan qad tadkulu inay gelayso calaa akarihim badigooda oo fa yaqbalu wuxuu aqbalayaa caman shaksi yaruddu milahu mid asiga ka mid ou celinayo iyo khayra minhu mid ka khayr badan waxaad arkaysaa yacnii ninkaas gaflada meesha ay kaga imaanayso nin raawi ah ou cilmiga ka aqbalaya mid asiga lamid ama ka khayr badanna waa diidaya haddii la yidhahdo warsaan ma aha ee dadka culammada wada raadi ee dadkaan dadkii fiican oo dhanne wax ka wada qaada dadkii xun iska daay laakiin inaad tiraahdi ninkaan anaa aqaana asigun baa wax ka warinaya intii ka soo hartay ama caadil noqa ama ha noqonin adiga waxba igama iga iga arrintaada waxba igama quseeyaa inaad tihaahdid aad bay u holxun tahay buu leeyahy wayudkhalu calayhi haddana waxaa ninkan yani soo gelaya asiga waxaa wahmiga uu ka soo galaa wayudkhalu calayhi fayaqbalu can man yacrifu dacfahu wayudkhalu bmanaa wayadkhulu alayhi lafla aw watadkhulu calayhi algafla un baa loo jeeda wayudkhalu calayhi haddana ninkaa waa loo soo galaaho gaflada waxay kaga timaadaa min xaytu laa yadri oo ah fayaqbalu wuxuu aqbalayaa canman shaksi yacrifu dacfahu nin daciifkiisa inuu yahay oo og yahay yuu xadiidkii ka aqbalaya waa soo isdhahay wax badsasho idaa waafaqa hadduu waafaqo qowlan yaquuluhu qowl asiga ou leeyahay hadduu ninkan daciifka ah wuxuu warinayo u waafaqo waa qaadanaya tacasuban wa taqaludan wayaruddu wuxuu diidayaa xadiida hiqati ninkii iqade xadiidkiisna waa diidayaa idaa khaalafa hadduu khilaafo qowlan hadduu khilaafo qowlko yaquulu asiga ou leeyahay sida hadda anagana haysata taqliidka weeyaan yacni madhabkan oo imaamkiisa ah qowl waafaqsan xadiid daciif hadduu waafaqataa waa usoo daliishanay haddii uu arkay inuu sheikhiisii wax khilaafsan xadiid saxiixoo khilaafsanne cillo kale uu yeelaa suu lahay oo kale ilaa ay ka yidhaahdeen qolo oo min atbaaci abi xaniifa muqalida lagu magacaabo akharu اlmadaahibi tacasuban wa taqliidan atbaacu abi xaniifa khilaaf kama joogo ilaa darajo qaar ay yidhaahdeen kulu aayatin khaalafat qowla abi xaniifa fahiya imaa mansuuka aw muawala wa kulu xadiiثin khaalafa qowla abi xaniifa fahuwa imaa mansuuka aw mufasar bitafsiirin aakhar yani waa u bareer yani gaashaankan lagu dhufto wax allaale wixii imaamkaasi uu yidhi haddaa wax waafaqsan aan helana ahla wasaaladii kale oo iska diid dadka saas dhahaayo waa dadkii muqalidiinta oo muta-akhiriinta ah weeyaan marka taas oo musanifka zamankiisa ay bilaabanaysa waxaa aada dhibaatada kaflada ay ka timid buu yidhi fa yaqbalu can man yacrifu dacfahu nin uun daciif yahay uu og yahay buu ka aqbalay goorma laakiin idaa waafaqa qowlan yaquulu qowl asiga uu yidhi hadduu daciifkaas waafaqo waa qaadanaya wayaruddu xadiida hiqati ninkii hiqada xadiidkiisna waa diidaya idaa khaalafa xadiidkaas hadduu khilaafo qowlan yaquulu dalika alcaalim wayudkhalu calaa bacdihim qaarkood haddana waxaa looga soo galaa min jihaatin jihaad kala oo badan baa looga imaanaya oo khaflada ay ka gashaa buuri markaasuu yihi musanifku waman nadara ninkii fiiriyo fi lcilmi bkhibratin yani khibro iyo tajriba ninkii ku fiiriyo iyo wa qilati gaflatin ilowgana iska yareeyo istawxasha waxau cidlaystaa min mursali kulli man shaksi kulligiis mursalkiisa oo dhan ou cidlo u arkaa oo min duuna kibaari taabiciina taabiciinta waaweyn aanan ahayn bidalaa'ila buu kuwii ou ku cidlaystaa dalaa-iltoo daahiratin fiihaa ayada ka cad buu leeyahay musanifku wuxuu leeyahay ninkii cilmiga si khibrad leh iyo tajribo u fiiriyo oo ilowgana iska ilaaliyo inuu mursal oo kibaaru taabiciin ayna warinin siqaaru taabiciin waman duunahum ay wariyeen haddii uu yidhaha waa xujaysanayaa waxaa weeyaan cabsi iyo wuxuu dareemayaa cidlo macnaha nin meel ku tiirsan oo aan adkayn lahayn uu dareemaya nin meel ku tiirsaday meel lagu tiirsada aan ahayn tiir yar oo had u dhacay aada moodda haddaad fuushido saa u tiirisa yani kuma kalsoonid inay kula dhacad ka cabsanaysaa ninkii xujaysta buu ku leeyahay xadiid mursal ah ninka irsaalku samaynay kibaaru taabiciinta ay ka mid aheen istiixaash iyo cabsi baa ku dhacay liannahum meel awood lahoos oo macnaha oo adag kuma tiirsano sidaa daraaddeed marka calaamooyin lagu garan karo arrintaas keeni karta awgeed buu leeyahy waman nadara fi lcilmi ninkii fiiriy bikhibratin yani khibra tajribo u fiiriyo iyo waqilati gaflati ilowgana iska yareeyo istawxasha wuxuu cidlaystaa oo macnaha cabsadaa min mursali kulli man shaksi kulligiis mursalkiisa ou cidlaystaa oo duuna kibaari taabiciina taabiciinta kuwada waaweyn aanan ahayn bidalaa'ila u cidlaystaa dalaailtoo daahiratin muuqato fiiha fii tilka almaraasiib yani dalaa-il laga heli karaa oo keenaysa inaad aad inaad deliishata aad ka cabsanayso qaala wuxuu ihi falima faraqta maxaad u kala geystay bayna ataabiciina almutaqadimiina taabiciinta oo hore oo waaweyn aladiina kuwaasoo shaahaduu arkeen asxaaba rasuulillaahi iyo wa bayna man taabiciintii kale shaahada bacdahum qaarkood arkay duuna bacdin maxaad u kala geysa haddii la yidhaahdo faqultu waxaan leeyahay waa libucdi ixaalati man shaksi warwareejintiisa badnaanshadeeda fogaashadeeda lam yushaahid aanan arkin akarahum badigooda yani taabiciinta oo saxaabada badigooda aan arkinaa waxaa badan in taabici kale kugu wareejiyaan taabicigaasna mid kale saxaabiga laga gaaro tii hore aan usoo sharaxnay waa saasaa badan saas hadday badnaatana kaana amkana lilwahmi wa dacfi sidii aa imaanayso qaala wuxuu ihi falima laa taqbalu lmursala mursalkii maxaad u aqbali wayse minhum من التابعين iyo wa min kulli faqiihin duunahum iyo faqiih kasta oo caalim aho ayaga ka sokeeyo taabici taabiciintii ah maxaad u aqbali wayse qultu waxaanu idhi buu idhi limaa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay awgeed yaan mursal u diiday inaan soo celina dhibay igu tahay buuri qaala xadiiثan ma helaysaa tablugu bihi aada gaarsiinaysa rasuula اllahi mursalan xaalu xadiidkaas can iqatin laga diray nin nin iqa uu irsaal ku sameeyey lam yaqul axadun ousan dhihin oo min ahli اlfiqi kamidi bihi bimuqtadaa dalika اlmursal haddaad i tiraadid xadiid oo nebiga loo tiiriyey oo mursal ah ninka mursalkaas tiiriya nin hiqa uu yahay fuqahadina ay diiday ma jiraan saan ugu daliishta markaan in mursal in la daliishta ayna bannaanayn wax ma ii keeni kartaa baa lihi imaamu shaafici hal tajidu ma helaysaa xadiidan tablugu bihi aada gaarsiinaysa rasuula allaahi mursalan xaal uu yahay kii la diray oo la irsaaliyey can iqatin laga diro nin mursal nin iqa ah irsaaliye lam yaqul ousan dhihin axadun axad oo min ahli lfiqi ka mid eh bihi bimuqtadaa dalika mursal xadiid mursal ah oo nin iqa uu wariyey dadkii fuqahadana ayna qaadanin miyay keeni kartaa qultu waxaan idhi nacam akhbaranaa sufyaan baa ii waramay ibnu cuyayna can muxamed bni lmunkadir buu iiga waramay ana rajula nin jaa ila nabiy inuu u yimiday faqaala wuxuu ihi yaa rasuula allaahi yow ina lii aniga waxaan leeyahay maalan wa ciyaalan maal iyo caruur baan leeyahay wa ina liabii aabbahayna maalan wa ciyaalan aabbahayna maal iyo xoola buu leeyahay wa inahu aabbahay yuriidu wuxuu doonayaa an ya'khuda maali maalkayga inuu qaato oo fayucimahu maalkayga ou quudiya ciyaalaw carruurtiisa faqaala rasuulu llaahi wuxuu ihi anta wa maaluka liabiika adiga iyo maalkaaba aabbaha ahaa ku leh xadiidkaas waa xadiid mursal moxamed ibn mukandir waa naqaanaa taabici weeyaan ninkii ugu waramay oo nebiga u gaarsiiy ma sheegin xadiidka marka macnihiisa waxaa weeyaan inuu u bannaan tahay aabbaha oo xoolo leh inuu xoolahaada qaadan karo yaa laga fahma xadiidka la iskuma haysta aabba hadduu faqiir yahay adiga nafaqadiisa iyo degitaankiisa inay ku saaran tahay la iskuma haysto laakiin waxaa laysku diiday aabbihii oo xoole iyo dhaqaale leh in wixiisa meel soo dhigto waxaadii oo dhan uu garabka u dhigto say noqotay baa layidhi marka musanif wuxuu leeyahy waa xadiid mursal a wax qaatayna maleh oo aabbihiioo maalla wiilka maalkiisa inuu wada qaataa bannaan wax yidhi ma leh maxay noqotay waa mursal oo hiqa u irsaaliya lawadana khilaafay saasuu rabaa musanif inuu yidhahdo fa qaala wuxuu ihi amaa naxnu annaga ninkii oo oo macnaha ninka imaam shaafici la dooday falaa na'hudu bi haada midkaan qaadan mayna buuri walaakin min asxaabika waxaa ka mid eh man ya'kudu bihi imaamu shaaficiyow asxaabtaada qaaraa saas dhahaya buuri ninka la doodaayo waa madhab abi xaniifa asxaabtaada qaarkooda dhahaya imaam maalik baa loo jeeda faqultu waxaanu idhi laa asxaabtayda dad saas dhahaya male imaamu shaafici asxaabtiisa madhabtiisa looma jeedo liannahu asigayaaba joogo asxaabtiisa wilima imaanin laakiin asxaabtiisa waxaa weeyaan dadkii muxadidiinta sufyaan ibnu cuyayne iyo maalik iyo raggaasoo kale wa faqultu waxaanu laah wax yidhi malaha sidan lianna man akhada bihaadaa midkaan ninkii qaatay jacala wuxuu u yeelay lilabi lmuusiri aabbihii tanaadka ahay an ya'huda maala bnihi wiilkiisa maalkiisa inuu qaato you u yeelay macnaa saasay noqonaysaa qaala wuxuu ihi ajal wamaa yaquulu bihada axadun axad midkaan dhahaya ma jiro xadiidkan mixise waxay noqonaysaa lianna man akhada bi hada aabbaha tanaadka wuxuu u yeelayaa an ya'kuda maala bnihi xadiidkaan ninkii daahirkiisa qaato aabbaha maal kale inuu wiilkiisa xoolihiisa qaadayuu noqonaya qaala marka wuxuu uri ajal sidaas sheegtay run waa wamaa yaquulu bi axadu midkaan wax dhahaaya ma buuri laakiin xadiidka lafdi kale ku soo arooray baa jiro nin baa yimid oo yidhi wiilkayga xoolihiisa nin baa intuu yimid yidhi aabbahay wuxuu doonaa xooleyga inuu qaato laakiin xadiidkaas laguma sheegin aabbaa inuu xoole leeyahay in kale nebiga wuxuu idhi anta wa maaluka min liabiika wa ina aطyaba maa ta'kuluuna bikasbikum wa ina awlaadakum min kasbikum xadiidkaas macnihiisa layskuma diidana aabbaha haddii inu xoolaada kaa qaato uu doonaya asiga ay dan u hayso taas lagama hayo laakiin midka layse aan la wada qaadanin aabbihii oo maalla inuu maalkaada qaato wa marka qaala ajr wamaa yaquulu bi axad falima khaalafahu nnaas buuri dadka maxay u khilaafeen qultu waxaan uri liannahu laa yahbutu can اnnabiy nebiga horta kama sugnaan xadiidkan wa ana allaha ilaahay lamaa farada markuu farad yeelay lilabi aabbihi miiraahahu dhaxalkiisa markuu farad yeelay min ibnihi aabbi wiilkiisa ou dhaxlo fajacalahu ilaahay aabbihii wuxuu ka yeelay ka waarihin nin wax dhaxloo kale oo hayrihi ah wuxuu leeyahay aabbaha maalka wiilka wuxuusan u qaadan karin ilaahay horta nebiga kama sugnaanin midda kale aabba'a markuu ilaahay dhaxalkii wiilkii hadduu dhinto aabbihii dhaxalkii loo sheego aabbihii lama dhihin xoolaha wiilkiisa u ka dhintay aabbaha iska wada leh lama dhihin ee ilaahay wuxuu ka dhigay aabbihii wuxuu kala mid dhigay dadkii kaloo wax dhexlaay ou qayb kaga daray marka maalkan inuusan walahayn waxa uu daliilay dadka xoolahii la qaadanaya inuu meesha joogaan ayb marka wuxuu leeyahay wa ana allaha lamaa farada ilaahay markuu farad yeelay lilabi aabbihi miiraahahu dhaxalkiisa min ibnihi ou dhaxlo fajacalahu ilaahay aabbihii wuxuu ka yeelay kawaariin aabbihii waxaa laga yeelay kawaariin hayri mid oo wax dhaxloo kalo oon aabbaha ahayn iyo asiga iska mida laga dhigay faqad yakuunu inuu ahaadaaba la arkaa lyidhi aabbihii aqala xaqan dheeftiisa midaka yar tahay min kaiirin wax badan oo min alwaraati ka mid ah dalla dalika midkaas waaa wuxuu tusiyey calaa ana bnahu aabbaha wiilkiisa maalikun mid milkiya inuu yahay lilmaali duunahu duuna abiih wiilka maalka uu leeyahay inuu asiga iska leeyahay oo aabihiis ousan lahayn xadiidkaas laga qaatay maalan waxaad ka soo qaadataa buu ku yidhi haddii intuu wiilkaas dhinto uu ka tago aabbihiis iyo wiilka u dhalay hadduu ka tago aabbihiis waxaa la siinaya maalkii lix marka loo dhiga hal qaybaa laga siinaya shanta soo hartana wiilkiisaa la siinaya marka taas waxaan ka qaadanay maalkan wiilka uu leeyahay kulligiis aabbaha inuusan lahayn ee lala leeyahay xoolahan asiga ah waxaa laga yaabaa gabarh hadday dhimato oo kale ninkeedii aabbaheed bay ka tagtay ninkii haddayna caruur ka tegin ninkii nisow qaadanaa niska kalena aabbihiia qaadan haddiiba aan hooyo io dhaxal lagala gelin haddii ka tagta hadda u fiirso qof dumaraha dhimatay aabbaheed iyo hooyadeed iyo macnaha e, ninkeedii bay ka tagtay ninkii horta nis buu qaadanaa soon cid kale u fiirin aabbihii hooyadii inta soo hartay qaybsanayn ayaga falidakari milu xadi lunhayayn marka waxaa lagu leeyahay aabbaha inuusan xoolaha waxaadan lahayn waxaan u daliishanay markii laga dhintay sida loo qaybsanaa inuusan aabbaha ugu qaymo badnayn aan ka qaadanay buu leeyahy ayb qaala wuxuu ihi marka imaamu shaafici famuxamed bnu lmunkadir ninka la yidhaahdo cindakum agtiina gaayatun fi hiqa gaayatun weeyaan mid gaayo ah macnaha yool weyaan fi hiqa macnaha kalsooni macnaheediina ma aha sida hadda annaga caado aan ka yeeshanay qofkii labadiisii waalid inuusan danaynin yani caafimaadkoodii noloshoodii meesha ay yihiin inuusan danaynin dembi waa waa taas laga hadli maayo laakiin waxaa laga hadlayaa asiga iyo xoolahaadii aabbihii maakule mase dad kalaa wax la le maa ina aabbihii alla hala caasiye xoolahaadi wax kuma laha macnihii taas ma ah sharcan waxaa weeyaan aabbaha adou xaq kugu leeyahay wax allaale wuxuu u baahan yahay o dhan qultu waxaan u buu ihi moxamed ibn munkadir gaayatun fi hiqa ajal waa runtaa oo dhab weeyaan ajal bimacna nacam waalfadli fi ddiini waalwaraci ninkii aa loogu dara waxaa layidhi adiga waxaa tihi gaayatun fi hiqa anigana waxaan kugu dalaal yidhi gaayatun fi iqa maahna walfadli fi diini walwarac diinta iyo iyo dhowrsanaashada haddana gaayo buu ku yahay walaakinaa annaga laa nadri ma ogin can man qabila hada alxadiid xadiidkan yow ka maqlay asiga waa taabiciya cidda u sheegtay ma naqaana buuri waqad wasaftu laka waxaan kuu soo tilmaamay ashaahidayni labadii shaahid alcadlayni ee caadiliinta ahaa yashhadaani markhaati ka hayn cala arajuli falaa tuqbalu shahaadatuhumaa in la aqbalaynin xataa yucadilahumaa shaksi intuu labadooda ka taskiyeeyo ow yucadilahumaa gayruhumaa ama ayaga waxaan ahayn ay ka tacdiil waana soo marta qaala wuxuu ihi fatadkuru mu waxaad sheegaysaa min xadiidikum midla haadaa xadiidkiina wax midkaan lamid e ma jira qultu waxaanu idhi nacam akhbaranaa hiqatu can ibni abi di'bin can ibni shihaabin ana rasuula allahi amara inuu faray rajulan rajulka oo daxika fi salaati ku qoslay an yuciida alwuduu'a wasalaata weesaqaadkii salaad in soo celiyo mursalkaan wuxuu la mid yahay mursal aan annaga aqbalaynin waaburi liannahu nin hadduu salaaddii ku qoslo salaaddii waaba la soo celinaa laakiin weesadii maxaa jibiyey taasaa laysku haysta ayib wax la yaable waxaa weeyaan e, madhabta axnaafta yaa waxay deliishanayaan ninka salaadii hadduu ku qoslo salaadina waa ku burtay weysadana waa ka burtay waxaa la yidhi hadduu banaanka asagoo weese qabo laakiin hadduu qoslo oo weese qaba salaadna aan ku jirin weesada ma burayso e, salaadii markii lagu jiro qosalkii salaadiiba ha buri laakiin weysadii markii horeba burayn hadda maxaa burinay macnaheeda male xadiidkan daciifka ah yay qaadanayaan marka waa tii u lahaay marna xadiid oo waxaad iska qaadanaysaa daciifa marna waxaad iska deliishanaysaa ad radinaysaa xadiid hiqaha oo kale wa marka kan wuxuu yidhi waa xadiid mursal oon annaga aan qaadanayn markaasuu yihi falima naqbal haadaa midkaan maxaanan u aqbalin liannahu mursal weeyaan uma akbarana hiqatu can macmarin can ibni shihaabin can sulaymaan bni arqam can ilxasani can الnabiy salى اllahu alayh wasalam bihada alxadiid xadiidkii asiga ahay baa isnaadkan lagu wariyey ibnu shihaab waxaa loo ogaaday shiikhiisa inuu yahay sulaymaan ibni arqam waa taabici sulaymaan ibni arqam haddana xadiidkaas inuu ka sii wariyo xasan albasri waa taabici kale weli waxaa sii maqan qayb kale sulaymaan ibni arqamna waxa weeyaan waa nin matruuk ah yani laa yurwa laa laa yuxtaju bimaa rawaa walaa yataqawaa bihi xadiiu xataa yani daciif aad daciifkii shadiid u yahay marka fiir hadeertaan ibnu shihaab markaad tiri can inabiy sala allahu alayh wasalam oo moxamed ibnu zuhri ah markii la yidhi ninka kuu warrama noo sheeg sulaymaan ibn arqam uu sheegay wabnu shihaabin cindanaa annaga imaamun fi lxadiid weeyaan iyo watakhyiiri haddii la dooranaa dadka ugu sarreeya waa iyo wa hiqati rijaali ragga markii la doo oo hiqada rijaalka ah imaam uu u yahay wa inamaa yusamii bacda asxaabi الnabiy salى اllahu alayh wasalam marka qaarkeed buu wuxuu magacaabayaa saxaabada qaarkeed uma khiyaara taabiciina taabiciinta khiyaarkooda walaa naclamu ma ogin muxadiثan yusamii magacaabayo afdala nin ka fiican walaa ashhara miman ka fiican yuxadiu canhu uu ka sheekaynaa ibnu shihaab wuxuu leeyahay ibnu shihaab hadduu wax magacaabo saxaabou magacaaba ama khiyaala taabiciinu wax ka wariyaa magacaabidda taas waay mana arkin mana ogin buu leeyahay nin muxadid ah oo magacaabo nin ibnu shihaab wuxuu magacaabo wax lamid eh qaala lmusanifu raximah llahu tacaala faannaa turaahu ataa fii qabuulihi can sulaymaan bni arqam waxaan soo sheegnay xadiidkii ibnu shihaab zuhri oo wariyey ee inuu yiriyey nebi xadiidka u tiiriyey u yihi amara rajula daxika fi salaati an yuciida alwuduu'a wasalaa marka salaadda haddii lagu qoslo in la soo celinaa maba hadalka ma joogo laakiin mas'alada uu imaamu shaafici diidan yahay oo waxa yidhi annaga oo ka mid ee eh, ma uu leeyahay in ay qosolkii uu weese buri marka xadiidkaas wuxuu leeyahay waxaa sameeyey mursil waxaa noqday mursil shaksiga oo irsaalka samaynay lafdigaas nebiga loo tiirinana mursal baa la yidhaahdaa labadaas ism mafcuul ism faacil mursil waa qofka oo taabiciga ah oo qaala rasuululah dhahay ninkaas mursil baa la yidhahda xadiidkaas oo maalan ay ka mid tahay amara rajul an daxika fi salaati an yuciida alwuduua salaat mursal baa la yidhahda xadiidkii la ersaana ayib waxaan soo sheegnay mursal kasta inuusan xujo ahayn waxaa uu daliil abuu ah yidhi ibnu shihaab azuhri wuxuu ka mid yahay taabiciinta dadka wax ka wanaagsan xagga cilmiga iyo fadliga iyo waraca iyo habtiga waxuu leeyahay wax lamid aanan jirin haddii uu nin sheekhe magacaabane qaaliban nin hiqa mooye wax kala magacaabi maayo sidaa daraaddeed ibnu shihaab qofuu magacaabo wax ka wanaagsan ma laha layidhi maca daalika waxaa la arkay haddane xadiidkan uu wariyey markii macmar uu ka wariyay can ibni shihaab uu yihi sheekhaad ii sheeg uu u magacaabo uri sulaymaan ibni arqam markaasuu musanifku waxau leeyahay eh, ninkii tilmiidkaa wuxuu iri fa annaa turaahu inteed u malaynaysaa oo ataa uu kala yimiday ibnu shihaab fii qabuulihi aqbalitaankiisa oo xadiidka uu ka aqbalay can sulaymaan ibni arqam maadaama ibnu shihaab ninkaas aada u qiimaha badanna oo sidaas uu yahay wejka ama mubariraadka ibnu shihaab uu leeyahay inuu inuu la yimiday اlغalط minhu fii qabuuli ka aqbalo timid jawaabteeda ra'aahu rajula ra'aahu wuu arkay buuri ibnu shihaab ninkaa sulaymaan uu yahay oo min ahli dad muraada u saaxibka dadka caadaadka iyo waxa dadka isla yaqaanin xifdiyo faqabila canhu waa ka aqbalay wa ana bihi maladana waa u wanaajiyey fasakat magaciisana waa ka aamusay imaa liannahu asqaru minhu inuu yahay mid ka yar awgeed wa imaa ligayri dalika midkaas waxaan ahayn wa sa'alahu macmaru baa weydiiyey can xadiidihi canhu xadiidkiisa asiga uu ka warinaya buu weydiiyey fa asnadahu xadiidkaas waa tiiriyey ibnu shihaab lahu limacmar ayb maxaa ku ximbaaray ama asbaabta keentay muxuu tahay ibnu shihaab in uu ka wariyo sulaymaan ibni arqam oo nin daciifnimadiisa la wada yahay ah maxaa keenay inuu xadiidka ka wariyo jawaabteeda waxaa dhici karta buu leeyahay imaamu shaafici inuu arkay markii sulaymaan ibni arqam daahir ahaan la fiiriyo nin ahlulmuruu'a inuu yahay muruu'a macnaha waxaa weeyaan waxyaalaha aan la lahayn xaaraam waa aan la lahayn laakiin dadka sumcada iyo sharaftale ayna ku kicin oo kala wahay marka ina dadkaas marwada muru'ada leh oo aada u ixtiraamka u leh iyo haddana nin aada u caqli badan inuu yahay markuu arkay yo uri ninkaa wuxuu wariyay waa fiicanta sidaas baa keentay inuu ka wariyay sidaan u malaynaya saasuu leeyahay ayib marka waxaa la yidhi saas hadduu yahay muxuu u magacaabi waayo uri xadaanii sulaymaan ibn arqam muxuu u dhihi waaye oo u goynayo markaasaa waxau leeya waxaa dhici karta imaa liannahu asqaru minhu nu arki nin ka yar inuu yahay dadka muxadisiinta cuyuubta ay leeyihiina waxaa ka mid ahaa wax la yidhaahdo isnaad ulcaali wax la yidhahda qabaan oo ah ninka inuu inuu wax ka wariyo dad eh, cumri ahaan aada ugu weyn maalan ninka haddii boqol sano uu gaaro ka soo qaado waxaa laga yaabaa jiil kale inay wax ka wariyaan marka waxaa laga yaabaa dad adiga kaaweyn iyo asiga isku darajo noqonaysiin min naaxiyati isnaadka laakiin nin adiga kula haddaad wax ka warisid isnaadkaadii hoos ba u dhacaya marka meeshiid nebiga saddex iyo afar ku gaari lahayd yaa waxaa laga yaabaa toddoba iyo sideed inay kugu qaadato marka maca anna waxaa saxiixa alisnaadu asaxiix wain kaana naazila afdalu min alisnaadi alcaali gayri saxiix ma fi ayi kalaam laakiin cuyuubta muxadisiinta qaarkood ay leeyihiin ay ka mid tahay marka ibnu shihaab wuxuu u arkay ninkaa yar haddaad ka warisid isnaadkan ibnu shihaab ninkan uu ka warinaya ibnu shihaab xasan albasri iyo ibnu shihaab waa laba taabiciin waa marka wuxuu leeyahay xasan lbasri maad u qaadanaysaa sulaymaan bn arqam ood xasan maraysaa markaasaa saxaabiga haddana aad sii maray warkii waa sii dheeraanay marka sidaa daraaddeed baa waxaa laga yaabaa ninkaanuu yarbuu wax ka wari intaan lagu dhihin inuu yidhaahdo walidaalika ibn ibnu shihaab aلzuhri mudalisiinta laguma tiriyo ilaa laba xadii saddex xadiidaa lagu hayaa li intuu tadliis ka sameeyey xadiidkaana ka mid eh kana markii baxi lagu sameeyey dad badan bay waxay ku doodsan yihiin cilada ma aha laysa min ibni shihaab maba ahabo laakiin man duunahu min aruwaad baa saas simeeyeen bay leeyihin almuhim marka imaamu shaafici waxay la noqotay wuxuu leeyahay ra'aahu waa arkay sulaymaankii rajulan xaal uu yahay oo min ahli muru'ati waalcaqli ka mide eh, faqabila xadiidkii buu ka aqbalay canhu can sulaymaan wa axsana danna bihi markaa daniga malahana waa u wanaajoonin wanaagsan buu la noqday fasakata can ismihi magiciisana waa ka aamusay fii riwaayati sufyaan a loo jeeda imaa liannahu asqaru minhu inuu ka yar yahay awgeed inuu uga aamuso wa imaa ligayri dalika gayri dalika waxaa loo ibhaamiyey imaamu azuhri looma malaynayo ilan tadliiskaa wuxuu ahay sidiisaba nin raawi ah oo adiga aadan xadiidkan ka maqlin hadda ibnu shihaab iyo xasan basri way kulmeen marka hadduu dhihi lahay can xasan basri hadduu dhihi lahay waxay noqon lahayd ibnu shihaab tadliis inuu sameeyey liannahu rawaa can alxasan albasri waqad laqiya bihi maa lam yasmachu minhu fi hada alxadiid marka tadliis imaamu zuhri dhihi kara leeyahay laakiin liasbaabi min alasbaab iqtada dalika yuu sulaymaan ibni arqam uu gooye asagoona aanay ka ahayn muslimiinta ku dhagar ninkaan xunsi loo socodsiiye xadiidkiisa asagoo ayna ka ahayn yo haddana sidaas ay noqotay waa ibnu shihaab waxaa lagu yaqiinay ninka aanan ogolayn irsaal badan in la sameeyo nin isxaaq ibni abi farwa la yidhaahdo yaa wuxuu ihi qaatalaka allahu ya isxaaq maa laka tuxadiثu daa'ima can axaadiiثa ama can الnabiy axaadiiثa laysa lahaa khuطumun walaa azima yani qoorta allaha kaa jara buuri muxuud axaadiiث aanan isnaadkeeda nebiga ninkii kuu sheegay aadan sheegayn maxaad daa'iman u warisaa buuri maxaad u wari waysa ninka xadiidkan kuu sheegay ilaa nebiga laga gaaro marka ibnu shahaab saasaa lagu yaqiinay laakiin waxaa la yidhahdaa insaanka insaan weeyaan axyaana yansa ayb musanifka marka wuxuu leeyahay falamaa kaana mark falamaa amkana markuu suuragal ou suuragal noqday mase wasa'alahu macmar dheerto wasa'alahu macmarun waa yaa weydiiyey sa'alahu damiirkaas ibnu shihaaba la weydiiyey macmarun baa weydiiyey can xadiidihi xadiidkiisa canhu can sulaymaan uu ka wari buu weydiiyey faasnada ibnu shihaab waa tiri hu xadiidkii lahu limacmar buu u tiiriyo sulaymaankii u sheegay falamaa amkana markay suuro gashay fi bni shihaabin an yakuuna inuu ahaado yarwii kii warinaya can sulaymaan ka warinaya maca maa wasaftu bihi waxaan ku soo tilmaamay ibna shihaabin aan ku soo tilmaamay hadduu ibnu shihaab sulaymaan ibni arqam inuu wax ka wariyo ogooy lam yu'man lagama aamin noqdo milu haadaa midkan oo kale calaa gayrih ibnu shihaab gayrkiisaoo kale inay ku dhacaan wuxuu ibnu shihaab ku dhacayna lagama aamin noqdo marka haddaan dhiiraado maanta xadiidkan ibnu shihaab uu wariyey ibnu shihaabna waa hiqa ee waa xuja haddaan dhihi lahayn waxaa ka laazimi lahayd markaan xadiid xaqiiqadiisa sulaymaan ibni arqam as wariyey inaan xujaysanaa ka laazimi lahayd sidaa daraaddeed baa waxaad leeyahay ina mursalba aan xujo la dhihin ilaa shuruudii aan kugu soo sheegay mooye qaala marka qaa'ilka wuxuu ihi fahal tajidu ma helaysaa lirasuulillaahi sunnatan ma helaysaa haabitatan ee sugan min jihati اlitiصaali xagga xariirka ka sugan khaalafaha annaasu dadka ay khilaafeen kulluhum marka waamu ku fahmay buu yihi mursal oo la khilaafay oo dadkii wada diideen inuu badan yahay wax baad iigu miisaalisa laakiin haddana ma jirtaa sunno oo saxiixa haabit biisnaadin muttasilin ah oo laga tegoy dadkii oo dhan khilaafeen ma jirtaa haddaa la helana aan ku iraado sidii sunnadaas u khilaafeen ay mursalkana u khilaafeene saad u leedahay sunnadaasba waa xujo dadkiina way khilaafeen mursalkan asoo xujo ayna ku leeyahay saasuu rabaa ninkan inuu xujo kasoo hoosgeliyo marka ma jirtaa sunno oo biisnaadin saxiixin mutasilin oo dadkii ay ka tageen qultu waxaan idhi buuri imaamu shaafici la sunno nebiga ka sugan oo dadkoo dhan ay kawada tageen ma jirta buuri walaakin qad ajiduu inaan helaan la arkaa annaasa dadkii mukhtalifiina fiiha sunnadaas inay isku khilaafsan yihiin waa dhici kartaa buuri minhum ay ka mid yihiin man yaquulu bihaa sunada nin dhahay wa minhum ay ka mid yihiin man yaquulu bikhilaafiha fa amaa sunnatun miya yakuunuuna ay ahaanayaan mujtamiciina kuwa ku ijmaacay cala alqowli bikhilaafiha sida iyada ay tahay si aan ahayn lagu ijmaaco falam ajidhaa qatu weligay ma helin buu yidhi maxaa yeele ummadda nebiga laa tajtamicu calaa dalaala sunnadii nebigoo haabit ahoo laga wada tagane yani xaq laga dhumay noqonaysa taas marka ma dhici karta buuri fa amaa sunnatun miya yakuunuuna mujtamiciina ay ahaanayaan kuwa ku ijtimaacay cala alqowli in la yihaahdo bikhilaafihaa sunnada waxay tusay waxaan ahayn lagu ijmaacay miya falam ajidhaa qatu weligayba ma helin buuri kamaa wajadtu lmursala xadiidkii mursalkaysaan u helay can rasuuli illaah oo mursal badan oo la diiday aan helay buuri laakiin sunna haabita صaxiixa biisnaadin mutasila can الnabiy khaalafaha annaasu jamiica maya qaala shaaficiyu wuxuu ri waqultu lahu ninkaas waxaan u idhi anta tas'alu waxaad weydiinaysaa can اlxujati xujadaad i weydiinaysaa fii raddi اlmursali mursalka xujada aan ku celiyan u diiday baad weydiinaysaa watarudhu mursalkiina waad diidaysaa waad celinaysaa uma tujaawizu waad sii dhaafaysaa oo fataruddu lmusnada xadiidkii musnadka ahay baad haddana celinaysaa alladii xadiidkoo yalzamuka uu kugu laazimayo inaad ku camal fashid yalzamuka uu kugu laazimayo cindanaa alahdu bihi xadiidkaas in la qaato wuxuu leey adniyow adig meel lagua soo raaca malihid manhaj malihid mar waxaan ku arkaa xadiidkii mursalka ayaad leedahay ma la xujaysan karaa maya mase maya markaan kuu sheegay xadiidka mursalka cumuuman inaan la xujaysan karin asbaabkiisa aan ku cadday kay meesha kuma ekaanin haddana waxaad usii gudbaydaa usii gudbaysaa xadiidkii saxiixa ahaa ee haabitka ah ayaad leedahay haddana lama xujaysanayo licilatin aw liukhraa marka wuxuu leeyahay sidaas mana haboono nin xun baa tahay macnaha saas weeyaan wa qultu lahu waxaanu yidhi anta tas'alu waxaad weydiinaysaa can اlxujati fii raddi اlmursali mursalka oo la diido oo aan la xujaysanin xujadiisaad i weydiinay wa tarudduhu markaa waana celinaysaa mursalkii oo waad diidaysaa uma tujaawizu haddana waad sii dhaafaysaa oo fataruddu lmusnada xadiidkii musnadkaada musnad waxaa la yihahdaa ma اtasala isnaaduhu marfuucan ila الnabiy salى اllahu alayh wasalam xadiidkii musnadka ahaayey baad haddana aad inaad celisa aad usii gudubto alladii xadiidkaas musnadka oo yalzamuka cindanaa annaga agtayna uu kugu laasimayo alahdu bihi in la qaato marka imaamu shaafici meeshuu kaga gudbay xadiidkii tahbiitu khabari lwaaxid aw tahbiit alxujati fii khabari lwaaxid boqol safxo wax ku dhow baa lagaga hadlay xadiidka hadduu nabiga ka sugnaado walow isnaad keliba ha ahaadee inuu xujo yahay muslimiinta dadka oo ahlusalafka eh, oo dhanna way ku ijmaacsanyihin arrintaas ayada wax muctasile iyo wax lahale eh mooye waa khayru daliilin calaa maa qultu waxa weeyaan xadiid inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa xadiid lawada yaqaano waay xadiidkaas lam yarwihi can اnabiy sala اllahu alayh wasalam ilaa cumar bn walam yarwi can cumar ilaa an calqama ilaa calqama walam yarwi can calqama ilaa ibraahim الtaymi walam yarwi can ibraahim الtaymi ilaa saciid bnu saciid ilaa yaxya bnu saciid اlansaari markaa gadaashiisuu mutawaatir ka noqday maca dalika muslimiintoo dhanna waxay isku waafaqsanyihin xadiidkaas min ahami axaadiidi rasuuli salى اllahu alayh wasalam xataa qaala a'immatu ashaafici waaxmed bni xambal wاlbayhaqi ina hada alxadiida yumahilu rubca alislaam buuri marka qiimahaas xadiid khabarulwaaxid weeyaan hal xataa hal طabaqa ma ahni afar طabaqa buu waaxid ka yahay maca dalika lam yataradad axadu min almuslimiina qadiima waxadiiثa can اlcamali bih marka wax laga doodaba maaha arrinta sidaasuu kugu sheegay hadda ma ahayn musطalax o dhan inuu ka hadlaya maaha lakin masaaئisha alatii tadcuu ilayha الdaruura yuu kuu sheegay waxaa jira kitaabaan hore u duubay mar aan fasax ku imid oo nukbat اlfikr la yidhaahdo ibnu xajar uu leeyahay qawaacida oo muhimka jiddan fi musطalax alxadiid oo dhan waxaan jeclahay inay ku kooban tahay waxaan u sameeyey muqadima oo afar cajala ah oo maraaxisha sunnada nebiga iyo qiimaheeda iyo inta ay soo martay ah oo dhowr cashar ka kooban oo afar cajal ah iyada keligeed mustaqil ah kitaabkaas nuqbatilfikr ah marka ninkii doona inuu ah, saddex cajalad baa layidhi marka ninkii doona waxa weeyaan akuuna ninkaan wardheero oo kala waahayaa laga yaabaa bakaarahna way taallaa marka waxaan jeclahay haddii aada isku dhagaysatid inaad ma tasawur caam aad ka qaadanaysa haddii ilah yidhahdo ayb aan ka gudubna baabu lijmaaci ijmaac baan inta ka gelaynaa ijmaac waxa weeyaan sidaan hore usoo sheegay adilada waxyaalaha la daliishto oo lagu ijmaacsan yahay afar daliil weeyaan alkitaabu uma الsuna uma alijmac wاlqiyaasu cala اkhtilaafi afartan markii laga reebo daahiriyada marka la reebo afartan yaa lagu ijmaacsan yahay inay adilada ay tahay oo la xujaysanaya mas'aladan maxaa u daliil haddaad tiraahdo aaya min kitaab illahi hadalka ma joogo aw xadiiثu can rasuuli اllahi ama ajmac calayhi اlmuslimuun haddaad tiraahdo waa ka ama qiyaas oo oo jeli ah shuruudiisana laga helay intaa marka waxay ka mid tahay min aladilati اlmutafaqi calayha bayna almuslimiina siwa aahiriya marka qiyaaska laga reebo ayib marka ijmaac haddaan ka hadalno qawaacida guud ou leeyahay ijmaac luqa ahaan waxaa lagu yidhaahdaa alcazmu wاtasmiimu calى الshay haddaad tiraahda ajmactu calىa kada haddaad tiraahda bimacnaa cazamtu calayhi wasamamtu bitanfiidih yaa loola jeeda marka min xayثu اluga ijmaac waxaa la yidhaahdaa alcazmu wاtasmiimu calى الshay waxaa ka mid ah xadiidka nabiga calayh الsalaatu wasalaam ama qur'aankii oo kale faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum yani amarkiina isku waafaqa oo kale weeyaan nebiga xadiidkiisa laa siyaama liman lam yujmic min alleyl bimacnaa man lam yujmic niyatahu wa casmahu wa tasmiimahu calaa an yasuuma gadan ayaa loo jeeda marka ijmaaca luga ahaan alcasmu wاtasmiimu calى الshay isilaaxana waxaa la yidhaahdaa itifaaqu اlmujtahidiina min alummati اlislaamiya fii casri min alcusuuri calaa xukmin sharciyi bacda wafaati الnabiy salى اllahu alayhi wasalam kaasaa waxaa la yidhaahdaa tacriifka ama isطilaaxa ama xadka ijmaaca uu leeyahay itifaaqu اlmujtahidiina min alummati اlislaamiyati fii casri min alcusuuri calىa xukmi sharciyi bacda wafaati الnabiy salى اllahu alayhi wasalam ayb marka tacriifkaas ixtiraazaad badan buu leeyahay itifaaq marka niri waxaa ku baxay mas'aladan hadday boqolkiiba sagaashan isku waafaqaan ee ay hal u khilaafo sagaashan iyo sagaal ee hal culamo u khilaafo ijmaac lama dhahay saddex qofood afar qofoodaa khilaaftay ijmaac lama dhahay lianna waxaan nidhi itifaaq weeyaan itifaaq jamiic almujtahidiin waa inay ahaata walow ay jiraan culamo oo baarisiin ah ibnu cabdilbar oo kale uu ka mid yahay wuxuu leeyahay ijmaaca haddii ay dhacdo hal qof iyo laba qofood inay khilaafaan kuwaa cibro ma laha ee ijmaac yancaqidu biduunihi ayib marka itifaaqi waxaa weeyaan inay dadkao dhan iswaafaqaan jumhuurtu saasay qabaan hal ninoo caalim ah oo mujtahid mutlaqa hadduu mas'alada khilaafo ijmaac lama dhihi karay walow xujo ahba la yidhah adii la rabana xataa itifaaqu almujtahidiina itifaaqi macnihiisa kaas waa almujtahidiina marka la yidhi waxaa ku baxay almuqaliduuna